الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkani waa cashirkii lixaad ee ka mida min sifati salaati الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam intaana cashirka bilaaba marka hore cudran raalli ahaada waa soo yardahay wadaadka maxaa ku dhaca istiraadeen marka intaas laga raalli ahaado ta kale masaladii shalay inoo dambaysay ee ku saabsanayd qiraa'ada bisimka iyo lajaharkiisa waanu soo khulaasaynay marka uun qodob yaroo ka dhiman maan tilmaamay kadib waan ka gudbaynaa qodobkaasi waxaa weeye wadaadduhu marka loo gudbo iskhilaafka isku khilaafeen bisimku ma qur'aan baa mise ma ah ra'yiga waxaa rajaxan oo xoog badan inuu qur'aan yahay maalikiyada ciddii ku raacday ayagu waxay qabaan qur'aanba ma ah kama tirsanaba faatixiyo khayrkeed midnaba wadaaddo badan baana sidaa qaba wadaaddahaasi ra'yigooda waa laga xoog badan yahay ra'yi raajixa ah ma ahe waa marjuux marka adillada la firiyo iyo musxafku inay saxaabada ku qoran la eego iyo axaadiista ku timid la firiyo saxaabadu qaabkay barhkood u akhriyi jireen ama ha siraysteen marka ama hala jahreeni marka la eego inahaasoo dhanba bismku waa aaya alqur'aan aaya alqur'aan weeye Eh, markii laga soo tago suuratu bara ama tooba laga reebo ama waa bacdu aayati marka suuratu namli la tago qolyaha markaynu iska reebnay inteenna kale ama wadaadda intooda kale qaba waa aaya min alqur'aan waxay isku khilaafeen marka faatixa la yimaado ma ka tirsan yahay mise kama tirsano shaaficiyada ciddii la halmaasho waxay leeyihiin waa aayaad ka ah suuradda wadaaddo badanna waxay leeyn me waa aayad madax bannaan oo mustaqillo ah aayad madax bannaan weeyo u timaadoo loo soo dejiyo in lagu kala soco suuradda hore iyo ta iman doonta waa aayad lagugu dareensiinayo suuradda hore inay dhammaatay ta cusubna ay bilaaban waa aaya mustaqila min alqur'aan lilfasli bayna suwar ra'yigaas ayaa raajaxsanoo xoog badan wax daliiloo tusahaya inay tahay aaya min suurati اlfaatixa ama aaya min kulli suuratin ubtudi'at biha ama ay tahay aayad ka tirsan suurad walbo ayada lagu bilaabo ma ay jirto daliil cado hawshaa tusahay laakiin adilada tusahay inay tahay aayad qur'aanoo madax bannaan way badan tahay intaas waa intaan rabna inaan baraarujinno weeye amaa la jaharkeedii iyo in la siraysta iyo waynu soo maray siday wadaaddu u kala baxeen alqiraa'atu aayatan aayatan in loo akhriyo qur-aanka markaad akhrinayso aayad aayad loo gooyo aayaddu markay dhammaato aad ku joogsato ood ku joogsato oodan waslinin waxay waqfiga u yaqaaneen qolyaha quraada ama ahlu tajwiidka ayuu u jeedaa sheekhu aayad aayad haddii la doono aayaddu tadambaha ku xidhnaato xagga macnaha u biximaysid ee waxaad eegaysaa faasiladaasad ku istaagaysa uma intaa kadib markuu nabigu shaydaanka iska naaro oo cuudu bilaysto yaqra'u alfaatixata faatixaduu nabigu akhriyi jiray wayaqطacuhaa aayatan aayatan aayad aayad buuna u kala goyn jiray oo ugu istaagi jiray bismi illaahi اraxmaan اraxiim yani miaalkii uu jiray isagoo siraysanaya bismi illaahi اraxmaan اraxiim uma yaqifu waa istaagahaya uu joogsan sii wadi mahayo oo yani isku xidhiidhin mahayo wey hadalka loo neefsaday in la istaago sooma kala duuno in loo neefsaday in la xidhiyo la dilaandilo la isku qabto bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin اraxmaan wasli inaad bismi illaahi araxmaan araxiim ku joogsato alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aad tidhahda la rabaa uma yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray sal اllahu alayh wali wasalam alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma yaqifu waa joogsanaya uma yaquul haddana wuxuu odhan alraxmaan الraxiim uma yaqifu waa joogsanhaya uma yaquulu wuxuu la cidhbino raacinhaya maaliki ywm اddiin wahaakadaa sidaasuu nabigu ku wadahaya ilaa aakhiri suurati suuradda dhammaadkeeda ilaa laga gaadho gebagabadeeda walaaliin laga gaadho wakadalika sidaasayna kaanad ahayd qiraa'atuhu nabiga qur'aan akhriskiisa kulluha dhammaanteed nabiguna sidaasuu qur-aanka u jiray yaqifu waa ku joogsan jiray ala ru'uusi اlaayi aayadaha madaxooda aayadaha madaxooda inagu madax waxaan u naqaanaa meeshuu shaygu ka bilowdo haddaan af soomaaliya aynu ka hadlayno laakiin carab hadday ku dhaha ru'uusu laayi ama ra'su shay waa dhammaadkiisa meeshuu ku dhammaanayo wey ku dhammaanayo hadda alxamdu lilaahi rabi madaxeeda aw haddii lu oomaalito haddii alxamdu weeye ninka carabka wuxuu dhihi caalamiinta wey ra'si eh, miati kulli sana marka lagu leeyahay xadiidku waa maxay waa dhammaadka boqolka qaybta u dambayso wey marka ra'siga saasa looga jeeda yaqifu calaa ru'uusi اlaayaati bay ka dhigan tahay ayatin walaa yasiluha lama xidhiidhin jirin bimaa bacda aayadda ka dambaysa kuma xidhi jirin waa ku joogsan jiray xadiidkan ibn khusayme iyo xaakim baa saxiix yeelaya daara qudni nawowi ibnu xajar iyo hayrkood tirmidi wuu cileeya iyo dahabiba waxay yidhaahdeen xadiidkan qaabkan u dhigahaya oo markaa min xadiii umu salm iyo hayrkeedba laga warsho waxay dhahaan waa xadiid hariib ah tirmid wuxuu ku cileeyaa bilgharaaba xadiiun hariib iyo inqiaacba ku cileeyey dahab asagu siirka wuxuu yidhi hariibu munkar waa xadiid hariibo munkara wa isnaaduhu nadiif sanadkiisu waa nadiif buuhi oo meel laga dura laakiin nakaara macnawiyu qabaa nakaara macnawiya ayuu qabaa ama wuxuu qabaa nakaara isnaadiya si kastaba noqotay adugu wadaadahana way dureen raggaana way saxiixiyaan intaa un iska ogow waxaa lagu cileeyana waa inqiaac iyo haraabo wa kaana taaratan mararka qaarkood wuxuu ahaa yaqra'uhaa kii akhriya suuraة اlfaatixa markuu marayo meliki ywm اddiin maaliki ma dhihi jirin melikina waa dhihi jiray waa ka sunan abu daawud ku soo barteen qira'ada waana qira'a cashriya aw sabciya mutawaatira meliki ywm اddiin jumhuur اlqura baana sidaa akhriya shalay waa aniga tilmaamay intaasi waa qaabkii nabigu qur-aanka u akhri jiray marka waa arar qur-aanka la akhriyi doono ee soo socda ama aad ku tukan doonto salaatuleyl iyo salaad sunno ah iyo mid farada intuba inaad ku jujoogsataa wanaagsan iyadoo wasligu uu yahay shay bannaan haddana siduu nabigu u badnaabuu sheekhu kuu sheegay rukniyat اlfaatixati wa fadaa'iluha faatixadu inay rukni tahay salaadu la'aanteeda aysan asaxaynin iyo wa fadaa'iluhaa fadaa'isha fadliga iyo khayrka ay leedahay suuraة اlfaatixa wa kaana yucadimu nabigu wuxuu kii weyneeya min sha'ni haadihi الsuurati suuraddan amarkeeda waa weynayn jiray yani suurad shanigeedu sahlan yahay ma aha buu odhan jiray fa kaana yaquul wuxuu odhan jiray suubanuhu sala allahu calayh wasalam laa salaata salaadi ma jirto salaadi ooma jirto liman duulkii laa yaqra'u aan akhriyin fiiha fi salaa salaadda gudaheeda aan ku akhriyin bifaatixati alkitaabi kitaabka bilowgiisa oo suurat alfaatixa loo jeedo iyo fasaacidan wax ka badanba suurad faatixa iyo wax ka badan wa fii lafdin lafdi uu xadiidku leeyahy ku yimid riwaaya inuu dhahaa ka fiicnaan lahayd waa riwaayo wa fii riwaayatin baa ka fiicnaan lahayd xadiidku markuu isku riwaayo yahay oo hal makhraj uu leeyahay ama hal riwaaya uu leeyahay alfaaduna kala duwan tahayba waa fii lafdin ku fiicanta laakiin haddii lafdigan riwaayo kale uu ku yimid waxaa fiican wa fii riwaaya in la yidhaahdo laa tujziu gudi mayso salaatun salaad ma asaxayso laa yaqra'u arajulu ruuxu uusan ku akhriyaynin fiiha gudaheeda bifaatixati اlkitaabi kitaabka bilowgiisa oo furfurashadiisaoo suuratulfaatixa loo jeedo wa taaratan marka qaarkoodna yaquulu suban wuxuu odhan jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam man sallaa salaatan ruuxii salaad tukada lam yaqra' fiiha uusan ku dhex aqrin bifaatixati alkitaab kitaabka bilowgiisa fahya khidaajun waa dhicis fahya khidaajun waa dhicis ilmahay dibuqlehe aan isagoon shinkiisii dhammaystiran geelu soo tuuroo kale ayaa khidaajka la yidhaahdaa akhdajat الnaaqaةu iyo khadajadba waa la yidhaahdaa fahiya khidaajun khidaajun hayru tamaamin intaas uu ku celi nabigu waa naaqus waa naaqus ama waa dhicis waa dhicis aan dhammaystirrayn hayru tamaam waa iska tawkiid khidaajkuna wuxuu yidhahda ibnu taymiya waa annuqsaan fii daati shay dhaawaca iyo nuqsaanta gaara shayga daatadiisa ayaa khidaajka la yidhahda bu isagu yidhahda nuqsaan o dhan ma ah nuqsaantu hadday fadaaishaada iyo darfahaada iyo meelaha ay tahay khidaajba lama yidhaahdo laakiin shayga nuxurkiisa iyo dhuuxiisa marka uu taabanaya nuqsaantu ayaa khidaaj la yidhahdaabuu sheekhu yidhahdaa raxmat ullahi tacaala caleyh waana macnaha meesha ee ku quruxsan hayru tamaamin aan dhammaystiray riwaayada dambe ee laa salaata liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati اlkitaabi fasaacidan xadiidka asagu xadiidka cubaadad garanaysaan caanka ah weeye asagu marka eh, muran kuma jiro sixadiisa laakiin lafdigan dambe oo isla xadiidka ah wa fii lafdin laa tujziu salaatu laa yaqra'u fiiha arajulu bifaatixati اlkitaab waa riwaaya bilmacnaa cinda alxufaad waa riwaaya bilmacnaa sidii nabigu u yidhi ama saxaabigu u yidhi looma soo tabinin lafdigaa hore laa salaata liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati اlkitaab lafdigaasa cinda alxufaadi saxan lafdigan dambe laa tujziu way kala daran xagga macnaha fiqiga way kala daran yihiin liannahu laa salaata salaad ooma jirto liman laa yaqra'u fiiha bifaatixati اlkitaabi fasaacidan nafyigaasi uu nabigu diiday yidha salaad ma jirto nafyu sixaa lagu xambaari karaa nafyu lkamaal baa lagu xambaari karaa salaaddii ooma dhammaystir haba asaxdee baa la odhan karaa laakiin lafdigan dambe asagu ta'wiil ma aqbalo ma gudayso wey mar haddaysan gudin oysan kaa dhicin weli waa maxay waa lagugu leehay salaadda ma asixin buu ku cadiyay lafdigan dambe meesha ka hore uusan ku caddayn ee uu daahir ku yahay sidaa darteed riwaayo asaxaysa ma ah sida raajixa ah laa tujziu salaatun riwaayadaa ma asixin sidaana waxaa caddeeyey alimaam abu xaatim albusti ibn xibbaan fii saxiixihi kadalika ibn cabdilhaadi fi lmuxarar xaafid ibn xajar asaguna waa sheegay fi talkhiis uu ku sheegay marka ama xadiiu abi hurayra ha noqdo ama xadiiu cubaada ha noqdee laba lafdigaa kuu ku yimaadaba agtooda ma asixin waxayna yidhaahdaan wadaaddahaas waxay yidhaahdaan ziyaad ibnu ayuub baa ku jira daluya ninkaasaa la infiraaday lafdigan laa tujiu salaatu laa yaqra'u fiiha bifatixkitaab ninkaasaa ku jiro waa nin iqa ah laakiin asagaa la gooni noqday xufaadda intooda kale waxay ku wariyaan bay dhaheen lafdiga horeynu soo maray ee inoo dhignaa waa sida ay u dhigeen abu xaatim ibnu xibbaan ibn cabdilhaadi xaafid ibn xajar iyo hayrkood wadaadda damba macasiran ay ku raaceen talkhiiska suu ku sheegay laakiin kitaabkiisa nataaij اlafkaar xaafid xajar wuxuu sheegay wadaadka in la mutaabaceeyey ziyaad ibn ayuub daluuy can sufyaan ibn cuyayna waxaa mutaabacey u yidhaahdaa cabaas min waliid anarsi oo min shuyuukh اlbukhaari ah mar kalena wuxuu sheegay ashhab bn cabdilcaziiz oo tilmiidi maalik inuu mutaabaceeyey can ibni cuyayna lisaan miisaankai meelo badan buu ku sheegaa sidaa darteed wuxuu yidhaahdaa xaafidku nataaj اlafkaar fi takhriij xadiid اadkaar waa صaxiix xadiidku qablahuna daara qudni baa sanadkiisu waa saxiix fi sunan ibn qaطaan alfasina wuu saxiixiyaa xaakimna wuu saxiixiyaa ama muqlata calaauddiin isaga wuu taxsiiniyaa xadiid saa laiskugu haysta wey xadiid saa laiskugu haysta wey marka la fiiriyo sanaaca alxadiiiya la fiiriyo xufaaddu badankood meeshay maran iga daaye marka la fiiriyo waxaad moodaa walcilmu cind allah lafdigu inuu sugan yahay lafdigu inuu sugan yahay marka waxaan u mal waxay u hormartay carabkayga inuusan sugnayn inuusan sugnayn waa khata inaan dhaho waa sabqulisaan inuu sugan yahay baa xoog badan maadaama ninka la tafarud u yahay xaafid xagganna xaafid labaad mutaabaceeyey waxaa weeyaan ziyaadatu xaafidayn in la tuuro la yidhahda ma asxin ee bannaanka ha la geeyo xoogow waxaa ku yar jira fudaydsi aan waafaqsanayn qawaacidda wadaadka xaafidka ama faqihana qad yukhaalifu usuulahu ijtihaadan tacamudan ma aha inta badan marka intaas way sugantahay hadday sugnaatay lafdigu wuxuu ku cad yahay salaad aan faataxa la akhriyin inaysan asaxayn ama gudayn khidaajkan dambe marka man sallaa salaatan lam yaqra fiiha fahiya khidaajun waa naaqis iyo laa liman laa yaqra'u fiiha nafyiga labadu waxaynu ku xambaaraynaa waa nuqsaan salaadu aysan dhammaystirayninoo burinaysa salaadi ma jirtona waxaa weeye macnaheedu salaadda ma asixin ayib laakiin waynu gaari doonnaa salaada loo jeeda la anfinhayo ee faataxa haddaan la akhrin aan xidhmaynin en ansaxaynin inay tahay salaadda ruuxa munfaridka uu tukanayo ama ma'muumka salaaddiisa ee cafwan imaamka imaamka salaaddiisa iyo ruuxa keligii tukanaya labadaasu xadiidku khuseeyaa ama ma'muumka imaam daba taagan salaaddu ku daba tukanaya ama siriye la siraysanoo duhur iyo casar ha noqoto ama salaad jahriyo maqrib iyo cishiya subax waynu gaari doonaa insha allahu tacaala wa taaratan yaquul mar nabigu wuxuu odhan jiray qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi qasamtu salaata salaadii baan qaybi ay alqira'a alwaajiba asalaata hunaa cinda alculamaa walfuqahaa waxaa weeye alqira'a qasamtu salaata salaadii baan qaybshay ay alqira'ata alwaajiba fiiha qira'ada waajibkee lagu dhex akrinaya salaaddu waxay u qaybsan oon u qaybiyey baynii wa bayna cabdi nisfayn aniga addoonkayga akhrinhaya tukanhaya labaan ka dhigo waa kala qaybsanaynaa fa nisfuhaa faatixada akhriskeedu iyo aayadaheedu fa nisfuha nisfu faatixa wey lii anaa iskalo ana i rabbi ah subxaana wa tacaala wa nisfuhaa barhkeedna licabdi addoonkayga tukanhayaybaa iskale walicabdi intaa waxaa u dheer waa tafadule maa sa'ala wuxuu weydiisto annagoo kala goosannay iyo haddana u buradaynhayaa dheeraadka asagaa la siiyey addoonkii baa la siiyey walicabdi maasa'al gobonimo wey ilaahayna subxaana wa tacaala shayga wanaagsan waa jawaad kariim ah shayga wanaagsan waa jecelya markaanu kala ridanay wuxuu addoonkaygu weydiisana asagaa iskale waa laga aqbali waan ka ajiibi wey idan suuraddii say u qaybsan tahay wa qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam iqra'u akhriya oo suuradda akhriya oo fiiriya saa idin sheegay sad ilahay u sheegay saad u fahantaan yaquulu cabdu adoonku wuxuu odhan markuu tukanayo alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin xadiidkani waa laf dhuun gashay bay ku noqday shaaficiyada awa bisinka xaggee aday ilaahay markuu yidhi waanu qaybsannay suuraddii faataxa ahayd bisinkeeda aw ilahi muxuu u sheegi waay oo nabigu muxuu u sheegi waay markaad leedihiin waa aayad faataxa ka tirsan eed nagu qasbaysaan sanka naga gelinaysaan bayna wadaadihii kale xadiidkuna waa xadiid saxiixa min asaxi اlaxaadiid weeye marka waa jamaacadoo dhan baa wari ila bukhaari marka waa lagu rafaadsan yahay jawaab ma laha xadiidku waa xadiidan jawaab lahayn oo caddaynaya inuusan bisun ka tirsanayn min suurati اlfaatixa waa aayad madax bannaan oo qur'aana oo barakaysan oo suuradaha lagu kala sooco tii hore dhammaatay iyo tadambe iman doonta ee ma aha laakiin aayad ka tirsan min alfaatixa intaad hadalka xullub idiin galo haydhihina wadaadka wuxuu inkiray bisinku inuu qur'aan yahay alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaquul اllahu caza wajal xamadanii cabdii addoonkaygu waa i mahadsay mahad allah iskale uunka rabbigiisi oo dhan ahaa ilahay bay khusaysaa waa mahad iyo faalla ammaan alle allah iskale taas waa aayadu ilaahay qaatay wayaquulu cabdu haddana wuxuu odhan alraxmaan الraxiim yaquulu llahu rabbi wuxuu odhanhayaa anaa calaya cabdi addoonkaygaybaa ifaalla ammaano ammaantiibu rakaadiyo celiye wey waa naqay waa durduuray maxaa ila ti hor ammaan bay ahayd ilaahay inaad mahaddiisa u ogolaato addoonka uunkao dhan ba rabbi aad ogolaato waa mahad waana ammaan wada socota wuxuu rabbi midnabad u ogolaatay haddana waxaad ku dartay alraxmaan alraxiim ilaahay naxariista guud iyo mid khaasa baa naxariista waa ammaantii labalabay oo la celceliye weeye la lamaaneeyey wayaquul cabdu laba aayaod buu ilaahay qaatay wayaquul cabdu addoonku haddana wuxuu odhan maaliki yowm اddiin maalinka qiyaamo boqorkeedii ahaa addiin yowm aljaza weeye maalinka la kala baxaayo ilaahigii boqorka dhammaystiran ahaa adduunka dad baa boqorro sheegta laakiin aakharo liman ilmulku اlyowm lilahi alwaaxid alqahar wey aayaddaasna alla qaatay yaquulu llahu caza wajal wuxuu odhan majadanii cabdi addoonkayga baa isharifay waa isharfay majadanii oo min atamjiid weye la shido yani wuu isharifay weye boqornimo ilan waa sharaf soo cid kale aysan lahayn buu ii ogolaaday allah iska leh yaquul cabdu addoonka haddana wuxuu odhan iyaaka nacbuda allow keligaa baan ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adiga keligaa un baan kaalmo ku weydiisanaya gargaar kaa kaalma dalbayna in khayrkan aadna waafajiso xumahana aadna waafajiso inaan ka ka sarriganno aayaddan waa kala gosta toddoba aayadood marka weeye suuratu alfaatixa saddex iyo badhna allah iska leh saddex iyo badhna addoonkaa iska leh sidaa markaad tidhaahdo aayadda toddoba aayadda aayaddu waxay noqonaysaa siraaط aladiina ancamta calayhim halkaa waa aayad hayr اlmaqduubi calayhim aayad baa ka bilaabanaysa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin saddex aayadoo dhammaystiran wey iyaaka nacbudu allah iskale nuskaas wa iyaaka nastaciin oo aayadda afraad anaa nuskeeda dambe waxaa iskale addoonkii ilaahay in la caabudo xaquu leeyahay weyo lagu sharifahayo oo mudan yahay addoonkuna aan bannaan inuu meelkaa wa iyaaka nastaciinna addoonka in ilahay rabba kaalmeeyaa laga rabaa hadduu caabudhayo oo addoon rabbi yaqaano in eh, la tabantaabiyo oo la taakuleeyaa loo baahan idan ah, niskaa dambe addoonkaa iskale saddexda dambena addoommaha iskale ihdina الsiraaط الmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin saddexdaana addoonkaa iskale saddex iyo saddex haddii la kala ritay maxaa soo hadhay aayadda afraad baa nusi nus loo kala goostay walicabdi baa dheer marka maa sa'al sidaa bay suuraddu noqon bisin marka meesha kuma jiro qaala ilaahay wuxuu idhi fahaadihi aayaddan afraad baynii wa bayna cabdii aniga addoonkayga noo dhaxaysa oo anna cibaadaan leeahay addoonkuna inuu isticaana weydiisto leh iyo icaano walicabdii addoonkayga waxaa u ahaaday maa sa'ala oo min alisticaanati wamaa bacdaha wey hidaayadii isticaanadii hawlaha ka dambeeya o dhan buu addoonku leeyahay iyo hadduu wax kalena weydiistaba yaquul cabdu addoonku wuxuu odhanaya ihdina siraaط اlmustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin qaala caza wajal fahaؤulaa'i aayadahan dambe licabdii addoonkayga u ahaadeen walicabdi maa sa'al addoonkayguna wuxuu leeyahay wuxuu i weydiisto akhrajahu اljamaca ila اlbukhaari xadiidkan marka waxaa ku cad in qiraa'adii iyo qur'aankii la akhrin lahaa waxaa laga dhigay salaad shay rabbigay iyo rasuulkiisiba ay salaad ka dhigeen lagama tegi karo qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi nisbayn soo maaha salaadii baa laga soo qaaday qur-aankii iyo qira'adii oo faatixo ah inay salaa tahay salaaddii haddaad ka tagtana way buraysaa weeye idan faatixa in la akhriyo waa waajib haddii laga tago salaaddii ay burayso markaynu ka hadlayno ruux keligii tukanhaye iyo imaam uma tujinhaye waxaa marka fawaaidda xadiidka ka mid a basmaladu ama bisigu inuusan suuradda faatixa ka tarsanayn baa ku cad min wujuuh ayib abu hurayra xadiidka warinaya markii uu wariyey umulkitaab markuu bilaabee faatixa uu fasirahaya ama rasuulku u fasira wuxuu ka bilaabay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin bisinka ma sheegin taa waa wej wejka koobaad labaad hadday bisinku faatixa ka tirsan yahay markii la tirin hayay baa qismada lagu dari lahaa tirada lagu dari lahaa laguma darin tiradii lanna salaada laga hadlaya waa qur-aanka waajibkaa bisinku in la akhriya hadduu waajib yahay ama faatixaba ka tirsan yahay tirintaa lagu dari lahaa iyo qiraa'ada wejka saddexaad waxaa weeye qismadu waa bictibaari alaayaat qaybinta la qaybinayo suurat اlfaatixa ma aha bictibaari اlmacna macnaheeda intii la fiiriyo waa laba macno oo qaybna ilaahay lagu ammaani iyo xaqiisii lagu sheegahayo qaybna adoonku ilaahay weydiisanhayo ilaahay uu ka barya qaabka loo qaybinayo aayad ahaan baa loo qaybin ilahay baa u qaybinaya rasuulkiisa aayad aayad way qismadu saddex aayadood iyo badh iyo saddex iyo badh bay kala noqota maxaa tusahaya aayad balba nabigu waa ku istaagahayay asagoo ka soo warinhaya ilaahay subxaanaه wa tacaala taa macnaheed marka waxaa wey bisankii meesha waa ka baxay in faatix lagu tiriyo wejka afraad waxaa weeye ku jira aayadda u dambaysa fiiriya waladaaliin maxaa ka dambeeya qaala fa haaulaa'i licabdii fa haaulaa'i licabdii sida aan wadanno hadday noqoto fa haaulaa'i lama dhaheene fa haataani baa la lahaa sida annaga shaaficida aan aaminsanna hadday tahay fahaulaa'i lama dhehe bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin ilaah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin intaasoo dhan ba alla qaatay nuska yar laga goynhay meeqa afrood aayadood markaa alla qaadan lahaa afar aayadood iyo badh ilahay wuxuu qaadan lahaa afar aayadood iyo badh addoonkuna wuxuu qaadan lahaa laba aayadood iyo badh idhaha maxay tahay saddexdu soo tirada lama garanayo suurat اlfaatixo toddoba aayadooda afar iyo badh haddaan meel dhignay maxaa soo hadhay labiya badh idina siraaط اlmustaqiim kow siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin labo aw wixii kale wa iyaaka nastaciinu nuska waa ay fahanteen baan u malay idan ilaahay muxuu u yidhi fahaulaa'i jamcana waxaa la isku laha asalkiisu in loo lagu iطlaaqo saddex iyo wixii ka badan calaa sabiili nudra laba waa lagu idlaaqa fa haaulaai licabdi fahaataani lama dhihin carabna markay wax sheegayso ilan qur-aanku iyo hadalku bilisaan carab bu ku socdaay nuska waa layska tuuraa idan laba aayad baa meesha taalla fahaataani licabdi bay ilaahay rasuulkiisa odhan lahaayeen laakiin hadda maxaa lagu yidhi fa haaulaai idan saddex aayadood meeshana ka soo saarta wey siraaa aladiina ihdina siraaa almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin iyo nus fahaulaa'i hadday fadhiisanaysaa macnaha waa fahanteen baan u malay xadiidku marka xadiid sahla ma aha wuxuu ku noqday shaaficiyo laf dhuun gashay dhibsa male xadidka waa la iska qaata muxuu kuu dhiba baadi adu ma cid baa difaaci bisa ayib wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray sal lay slam inaha marka aan kaga tago waxba yaan hadda idin sii mashquulinin wa kaana yaquul wuxuu kaloo nabigu odhan jiray sal lay slam maa anzala allahu caza wajal ilaahay ma soo dejinin fi tawraati towraad gudaheeda walaa fi linjiil diinkii lagu soo dejiy nabiy llahi ciisa mila ummi اlqur'aan qur'aanka hooyadii oo kale oo faatixa loo jeedo wa hiya ayadaana asabcu اlmahaani toddobada soo lalaabata ah asabcu اlmahaani la soo celcesho wey min ataniya mi ahe waa min ahanyi oo celcelinta iyo takraarka ah idan an goor baan maalinka calى aqali taqdiir la akhrin salaad walbaa lagu akhriy markay u yeer tahay ayib duhurkii baa laga yaban afar goor ku akhrido ceshihii afar haddaad keligaa tukanayso idanna way soo noqnoqotaa dadkaa lagu tufaa waa suurad barakaysan wاlqur'aan اlcaiim waana qur'aanka weyn aladii qur'aankaasoo uutiitu la isiiyeyba walaqad aataynaka sabca min almaani wlqur'aan alcadiim laba kale shay maahe waa isla suuradda naftirkeeda qudhigeeda wey qur-aankao dhan baa weyn laakiin waxaa faatixa weyni loo saaray ayada in qiimaheedii la caddeeyo ayib wa amara sal اllahu alayh ali waslam rasulka al wuxuu faray almusia salaatahu ninka salaadiisii bi'in hayay ayuu faray muxuu faray an yaqra'a inuu akhriya biha faatixada fii salaatihi wa qaala wuxuuna ku yidhi liman lam yastatic xifdaha ruux xifdihi waaye ee qaban waaye qul waxaad tidhaahdaa ayada in la akhriya waa waajib haddii la keri waayana bedel baa nabigu ka sameeyey bedel wax lagu bedesho qul subxaana allah allah ceeb ka hufan dheh walxamdu lilaahi mahad allay u sugnaatay dhammaanteed allah alla lagu caabudan asaga ka ahayn ma akbar allah wax walba ka weyn dheh walaa xawla walaa billah sidaa dheh la yidhi walaa xawla walaa quwata ila billah ziyaadadana inta u dambaysa ah subxaan اllahi walxamdulilah in ruuxii akhrii waayey la yidhahda la imow wadaaddaa xoogow farta ku mudo waxay dhaheen xadiidkii musii salaati abi hurayra waxun kaga timaadaa waxay kaga timaadaa bay dhaheen riwaayati yaxya ibnu calay ibnu yaxya ibnu khalaad azuraqi waxaa mutaabacay shariik bn cabdillahi bn abi namir labada ninba waa ni waxaa wey nin asagu waa iqa sida raaja min rijaal shaykhayn waljamaca oo shariik ibn cabdillahi bn abi namir laakiin wadaadka hore yaxya ibn cali ibn yaxya ibn khalaad azuraqi asagu waxaa tawfiiq ibn xibaan fii iqaatihi wa saxa xadiitahu fii saxiixihi ibn khusaymeena sidoo kale xaakimna sidoo kale waa saxiix wakadalika tirmidi xasana lahu nawowina iyo cabdilxaq ilishbilina waa u tasxiixiyeen walam yujarax intaas tawfiiq ibn xibaan iyo tasxiix xufaadaasuu qabaa wax jarxina ma jiro calaa aqali taqdiir nin saduuqa weeye mutaabacadaas ninka xaafidka ah xadiku waa ku xoogaysanaya marka inuu xadiiku saxiixyabaa xoog badan wadaaddaa duray laakiin mucaasiriin iyo mutaqadimiinba leh waxaa u makhraati kacaya xadiidkii ibn abi awfa een ku maray sunan abi daawuud iyo axmed iyo isxaaq ba ay wariyaan waxtaja bihi isxaaq raahuya shaahid mawquufo min xadii ibn cumarna waa leeyahay sida masaa'il xarb ibn ismaaciil kirmaani ku timid idan xadiku xadii sugan way bimacnaa faatixa ninkii keri waaya faataxa ninka keri waaya marka wuxuu ku badan lahay adkaartaasu ku badeli adkaartaasi ma in faataxa lala ekaysiyo toddoba aayood laga dhigaa shardi ah mise maya calaa khilaaf baa ku jira cinda alfuqahaa laakiin sida raajaxa ma waajibahayo dikriga uu nabigu kuu sheegon baad la iman inaad laakiin la ekaysisood celcelis intay faataxa ahayd shardi ma aha wa qaala wuxuuna ku yidhi lilmusii'i salaatahu ninka salaaddiisi bi'inay wuxuu ku yidhi fain kaana macaka qur'aanun haddii aad qur'aan taqaano fain kaana macaka qur'an hadduu qur'aan kula socdo ma anaad xifsan tahay wey faqra bihi qur'aanka salaadda ku akhri wailaa haddaadan garanaynin waxaad akhrido qur'aan ah faxmad illaaha ilaahay mahadi wakabirhu alla weyne wahallilhu tawxiidso laa ilaaha illa allah dheh idan sidaas weeyaan naskhu اlqira'ati waraaءa alimaami fi اljahriya wuxuu baab yahay nasakhidda la nasakhay qur-aanka in la akhriya waraa aljahriya waraa alimaami fi ljahriya qur-aanka in la akhriyo faataxa ka mid taha iyo qur-aanka kale raaci lahaaba inaan imaamka gadaashisa lagu akhrin salaada uu imaamku qur-aanka kor u qaadahayo oo fajarka iyo cishaha iyo maqhribka iyo wixii la hamaama jumcada iyo ciidaynkii waa taqaanaa salaada kor loo akhriya o dhan baa soo gelahaya bilmunaasaba naskhigaa kuma cadda axaadiista naskhigu sheekhu meesha ku sheegay waa naskhi mustanbad ah sida qawaacid اusul lagu bartayna naskhu waa inuu manquul yahay wax ijtihaad gala ma aha waa in laga soo guuriye rasuulkiisii iyo alle laga soo guuriyo ama laga soo guuriye saxaabada ay caddeeyaan ile ayagaa ardadiin rasuulka ahaaye laakiin sheekhu waa ku ijtihaada oo wuxuu leeyahay xadiidka hadda uu doono oo min xadiidi cubaad binu saamid ah, iyo xadiidka soo socda abu hurayra marka lasu keeno waxaa ka dhalanaysa labada xadiid kala horreeyeen haddaan dhahno marka xadiidka abi hurera soo socdaa horeeyey waxaa ka dhalan saxaabadu nabi maxamed amarkiisa inay khilaafeen qur-aankana waxaa loogu sheegay falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim marka mukhaalafo iyo maxduur sharcigaa ka soo bixi haddaan taqdiiminno xadiiu abi hurayra almutaahir fi اlkitaab calaa xadiiu cubaada almutaqadim fi اlkitaab saasuu marka u istimbaaday wadaadku naskhiga naskhi cad ma aha sariix ku ah aynu akrino hadalka sheekh horta marka xadiidkan akrino wa kaana subanu wuxuu ahaa qad ajaaza mid u banneeyey lilmu'tamiina dadka ku dayanhaya imaamka mu'tamiin an yaqra'uu inay akhriyaan biha suuraة اlfaatixa waraaءa alimaami imaamka gadaashiisa fi الsalaaةi اljahriyati salaada codka kor loo qaadahayo xayثu kaana fii salaaة اlfajri faqara xayثu kaana markuu nabigu joogay ama xilliguu taagnaa fii salaaةi اlfajr wuu u banneeyey marka hore ku yidhi idan bannayn horaysay iyo manci dambeeyey hadday isqabtaan maxaa ka soo baxay naskhu اlibaaxa bannaynta horaa marka la nasakhayaa wey ileen bannayn iyo diiddo lama jamcin karo waxaan wuu jira iyo ma jira lama jamcin karo wuu bannaanyahi ma bannaan lasuma keeni karo waa ibaat iyo nafyi xayu kaana fii salaaة اlfajr xiluu nabigu ku jira salaad fajar faqara'a ah, waxaa akhriyey ninbaa nabigu cafwan faqara'a ah, alqiraa'a ah. ama alqur'aan buu nabigu akhriyay ama ilfaatixu akhriyay nabiga akhrinaya fataqulad calayhi alqiraa'atu qiraa'adii baa ku adkaatay carabkiisii falammaa faraqa markuu nabigu dhammeeyey salaaddii qaala wuxuu yidhi lacallakum waxaa laga yaabaa taqra'uuna inaad qur'aan akhridaan weeye khalfa imaamikum imaamkiinna gadaashiisa qulnaa waxaanu nacamnaba low waan akrinaa hadan dareerin baan laakiin u akrinaba low qira'a miidaansan oo mikaansan oo tartiib la wado miisaaman ma ahee bahal la dilaandilinhayaa nabi allow sii daynaabay dheheen riwaaya xadiidku uu leeyahay bacdu saxaabaa yidhi waan akrinaa barkoodna way ka aamuseen hadan waa dilaandilin waa qur-aanka la dadejinhaye een laga fiirsanin macnihiisi eed leedahay intuusa imaamka ku qabanin ka gaadh weligaa imaamkoo kaa horrayso maadan soo gaadhin isagoo taagan ood ka baqayso inuu kaa rukuco so lama boobsiiyo haddan saas wey dilaandilin wey ama dareerin waxaad tiradaba yaa rasuul rasulka sidaasaan u akrinaa bay dheen barkood qaala wuxuu i tafcalu sidaa ha yeelina qur-aanba mar haddaad imaam daba taagantihin ilaa an yaqra'a axadukum midkii inuu akhriyaba mooyeen bifaatixati اlkitaabi faatixa uu akhriyaba mooyeen fainahu warya shayin laa salaata salaad ooma liman lam yaqra' biha ninkaan faatixo akhriyin salaad ooma jirto xadiidkaasi marka xadiiu cubaada bnu saamit weeyaan wadaaddaa cileeye waxay ku cileeyeen iiraab iyo irsaal bay ku cileeyeen xufaad badan baa ku cileeyey iiraab iyo irsaal iyo mucaasiriin badanba mutaqadim mutaakhiriinba jamaacana way sugaan oo xadiidka way sugaanoo waa saxiix bay leeyihin xataa la sugo axaadiista kale eenu soo maray la awood ma ah kuwa iman doona qaybo ka midaba xadiidkan lacalakum taqra'uuna khalfa imaamiyadu sidaa tahay xadiidku oo axaadiisa u cadcad aan ka dhigana annaga shaaficiyada ah waxaad mooddaa marka hoos loo degay xadiidkan si fiican loo fiirsho inuu annaga gar iyo xujaba nagu yahay su-aasha koobaada ka imanaysa waxaa w lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum su-aal buu nabiga saxaabada ku celiyey ma laga yaabaa idinku imaam daba taaga inaad qur-aan akhridaan nimanka naga soo horjeeda waxay leeyihiin hadday faataxa nabigu uu ku yidhi imaamka gadaashisa akhriya su-aalba nabigu ma soo celiyeen bale waa shay macluuma caasho garata wey nabi wuxuu lacalakum khalfa imaamikum nabi allo waama isla ogeyn may dhahaan nabi muxuu ahaa xaggee isku kaysoo ma jirtay soo adigina yidhi maaha imaam gadaashii iyo imaam la'aanba faataxa lagama tegi karo bay dhihi lahaayeen nabiga lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum hadday faataxo waajib ku tahay ma'muumka imaam daba taaga inuu akhriyo siday u waajibayso rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalku iyo tashahudku nabigu ma weydiiyeen saxaabadoo su kuma soo naqeen bay wadaaddu yidhahdeen gar allay taqaanaaba le waa waa waa xoog badan marka la garaabahayo ictiraadka ayaa bushigaas waa bushi aad iyo aad xoog badan wey ayib lanna maxaa yeele nabigaaba horaan soo caddeeyey annagu leenahay oo salaad jahriya iyo siriya marnaba kama tegi kartaan baan leenahay ayib oo amarku waa horeeye hadduusan amarku horaynin hadda unbaa meeshii ka soo baxday inuu nabigu leeyahy waad akhriyi kartaan amar xadiidka cibaada ka horrey inuu jirin baa muuqata xadiidku cibaada amarka ku yimidna amru ibaaxa weeye markuu u badan yahay nadbi istixbaabun faa'iideyn iyo rukniyo ay faataxa tahay cala alma'muum meeshu kuma caddo daahirna xataa ku noqon mayso warkaasi waa war aad iyo aad u cad weeye waxaa kaloo meesha ku jira laa tafcalu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab baa lay ha yeelina muxuu ku cad yahay in laysu fasaxay faataxa un idan lannu nahyi baa horreeyey laa tafcalu nahyi mutaqadima idan baa cidbiyey iyo ibaaxo idan istinahaasi muxuu keenayaa alistinaau min الnahyi والnafyi laa yufiidu ila اlwujuud aw اlibaaxa cinda اlfuqahaa wa ahli اlcarabiya sidaa wey wa cinda اlusuuliyiin haddii istina uu hormaro oo wax laga soo reebo haddii istinuhu baabu nafyi uu ku socdayna kalaamku kalaam manfia u ahaana wixii aad soo reebtay wujuud baad u sugaysaa un inuu jiro un hadduu kalaamku fi siyaaqi nahyi ku yimidna wixii aad soo reebtay inuu bannaan yahay oo la samayn karo umbaa laga fahmay waad fahanteen baan u malay laa tafcaluu ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab xadiidka cubaad wuxuu faa'iideeyey markuu kor loo citaalsho inay faatixo bannaan tahay oo la akhriyi karo khalfa alimaam shaaficiyadii rukniyadii iyo wujuubkii awey bayna yidhahdaan wadaadiinna daba taagna warka waa fahanteen baan u malay horaan bay waajib ahaydna waxaa kaa diidahaya lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum nabigu mutacanid ma ahayn wamaa kaana faaxishan walaa mutafaxishan shay macluumoo laysla yaqaanoo jugjug meeshaada jooga saxaaba nabigu su-aalsanka kama geliyeen bal waxyaaba badan buu nabigu og yahay buu ka dhaqaaqi jiray imtixaankan adage uu ku soo regay saxaabada waxay tusaysaa hawl la isla ogaa inaysan jirin oo ah imaamku iyo ma'muumku labaduba inay akhriyaan faataxo ma jirto yani xadiidku haddii layla wuu asaxay nooma nooma roono haddii la wuu daciifo waa mucallal biliطiraabi wاlirsaalla lagaba nasay wadaadana anfici ma annagana anfici maayo way fahanteen baan u malayn aniga marka tabartayda aan fiiriyo xadiidku inuu yahay macluul bilisa waliطiraab baa raajixa usa xadidkaas cibaado sugnay laakiin jamaaca min ahli اlcilmi waa xoojinaya min almutaqadimiina wاlmutaakhiriin waxaa kuu soo hadhay fainahu laa salaata liman lam yaqra' biha baa meesha taalla hawshan dambaad moodaa inay waxna taraysa laba godo horaad naga soo kiciseene godkan dambe fainahu laa salaata liman lam yaqra biha tacliilka tacliilkaasi annagu waxaan u celinaynaa haddaan shaaficiyna waxaan u celinaynaa ilaa an yaqra'a axadukum bifaatixati اlkitaab wadaaddana waxay u celinhayaan u celin hayaan sureybidda faatixa laga soo reebay nahyiga soo reebiddu ma calaa sabiili اlwujuubba mise calaa sabiili اlاstixaab wاlidni sida raajixa waa tacliilu litakhsiisi اlfaatixati bاdikri nabi allow qur-aankii aad iska reebtay maxaad faatixa ooga soo reebtay faatixa iyadu qur-aan kale waa ka weyn tahay waa asabcu اlmahaani wاlqur'aan اlcadiim wa um اlkitaab idan nahyigii maysan gelin haddaysan gelin maxaa baaqi ku noqotay waa mustaxab in la akhriyo ama way bannaan tahay wujuub meeshii ma yaallo asal guudoo jiro oo aaca jiray ahaa faatixadu qur-aanka la-aanteed un salaad asaxaynin oo laga rabo munfaridka iyo imaamkaba asalka asal la yaqaanu ahaa asalkaasi asal la yaqaanu ahaa marka nabigu wuxuu cileeyey nabi allow haddii qur-aan oo dhan ba inaan la akhriyin baa fiican waad naga reebtay maxaad faatix u soo reebtay faatixa qur-aan kale waxbay dheer tahay un wey warku ee ma aha faatixa waajib ah waxay dhan waxay la mid taha adoo yidhaahdaa wiil sagaal jira ama toban jira salaada tuko fa innahu laa diina liman laa salaata lahu waa runtood waa gar salli baa tihi laba toban jir siddeed jir or salaada tuko oo duurka tuko oo weysada ilaali markaasuu maxaa fa innahu laa diina liman laa salaata lahu diin ma laha nimaan salaad lahayn taama waxaan ka fahmaynaa salaaddu waxay waajib ku tahay farad ku tahay ilmaha yarka ah mise waxaan ka fahmaynaa salaadda inaad xoojinayso ood tilmaamayso diinta inay meel kaga taalo sidoo kale nabigu wuxuu tilmaamay faatixo inay qur wax dheerto annaguna waan ogon wadaadow shaaficigu maxad haysaan marka intaa kadib intay dheeraydna waxaan u ogon in faatixa la akhriyi karo khalfa alimaam ama ay sunno ama ay bannaantahy laakiin waxaanu isku haynay maxalunisaacu ahaa waa waajib iyo waa rukni salaaduna ma asaxayso imaamkii oo qur-aanka ictaalinaya weli waan is wada soconnaa bay ila tahay marka xadiidku qaabkaasoo lagu dagaalamaa dilaaladiisa iyo fahamkiisa ama min xayu riwaaya qolyo daciifiya qolyo saxiixaba weli aniga wixii la xog badnaa waa idin sheega walcilmu cind allah uma intaa kadib asagoo nabigu intaa u soo banneeyey xadiidka cubaadaha sheekhu horreeye buu leeyahay ijtihaadan uma intaa kadib nahaahum nabigu wuxuu ka reebay can ilqiraa'ati qiraa'adii buu ka reebay quraan akhris kullaha cafwan kulliha dhammaanteed dhammaanteedba qur-aanoo dhan buu ka reebay in la ahriyo fi ljahriyati salaadda qur-aanka kor loo qaadayo wadalika arrinkaana wuxuu dhahay xiinamaa wakhtigii insarafa nabigu uu ka baxay min salaatin salaad uu ka baxay jahara uu la jahray fiiha gudaheeda bilqira'ati qur'aan akhriski wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku yimid xadiidku uu leeyahay xadiidka abi horere weeye annahaa salaada nabigu uu tukaday uu ka baxay waxay ahayd salaatu subxi salaaddii fajar faqaala wuxuu yidhi markii nabigu uu ka baxay salaaddii hal qara'a macii minkum aadan axadun aanifa hal qara'a ma akhriya macii la jirankayga axadun oo minkum idinkaydan ka tirsan aanifan mar dhoweyd markii aan istukanaynay wax qur-aanka ila akhriyay oo igarab ordahayey ma jiray fa qaala rajulun baa wuxuu yidhi nacam nabi allow ana yaa rasuul allah rasuulka ila anaa qur-aanka akhrinaya markaad tukanaysa salaadda akhrinayso xadiidka hore maaa khulaasihiisu waxa way qaybta u dambaysa tacliilka marka intaanan ka tegin inay qur-aanka wax dheer tahay buu nabigu cudurdaar ka dhigay lagu akhriyi karo bacda alimaam istixbaaban aw jawaazan ee aha wujuuban aw ruknan gabagabadu waa intaas faqaala wuxuu nabigu inii anugu aquulu waxaan isleeahay markaan waxaan islahaa wey markii horuu nabigu u jeedaa inii aquulu waxaan islahaa markii aan tukan hayey maa li maxaa lahaantaydaoho unaasacu layla murmahaya qur layga jiidanhaya marka aduu qur-aanka akhrido kale u hadlo qur-aankaa kaa gadman carabkaa ku istaagi faatixo akhri aad taqaanay baa kugu joogsan waa inaad noqotood celiso yacni waa lagu yar khalday waad gadmatee moogtahay cabsi hadday timaado iyo haddii qur-aanka lagula qabso wuxu dhan baa kaa gadmanaya soomaaliya waxay tihi yaasiin cabsiyeed sudan ma dhaafo ninka haddaad cabsi ku qabato oo tira waa siyaasiimahaya sudan ma dhaafin kartid maanta markaas wuu kaa gadma waad soo celi wuu kaa gadma waad soo celi meel kalaa tash kaaga furan yaha moogta yaasiin baa lashayaa sidoo kale haddaad lagula qabsado oo lagaa garab akhriyo waxaa weeyaan waa lagaa jiidan aquulu waxaan islaam markaan tukanayay maali maxaa helayoo unaazacu layga jiidanayaa qur'aankii aankii weeye oo laygu haysta qaala abu hurara wuxuu yidhi fantaha dadkii baa ka joogsaday can ilqiraa'ati qur-aan akhrisoo dhanba maca rasuulilahi nabi maxamed garabkiisa iyo la jirankiisa fii ma shay gudihii jahra u la jahra fiihi gudihiisa rasul sal slam biqiraa'a salaad walbuu nabigu qur-aanka kor inu akhrinhayo qur-aan dhan way joojiyeen xiina wakhtigii bay joojiyeen samicuu ay maqleen daalika nahyigaas ama canaanta ay maqleen min rasuulilah ay ka maqleen wa qara'uu way akhriyi jireen qur-aanka fii anfusihim naftooday u akhriyi jireen si hoose fii ma laa yajharu fiihi imaamu imaamku uusan la jahraynin qur-aanka iyo qiraa'ada xufaaddu waxay u badan yihiin lafdiga fantaha الnaasu can اlqira'a inuu yahay min kalaami الzuhri waa mudrajun min kalaami الzuhri sidaasay u badan yihiin sheekhuna asagu wuxuu rajaxay inuu yahay min kalaami abi hurayra niman waxay dhaheen ma waa min kalaami macmar can الzuhri yacni macmar baa hadalkiisu riwaayada macmar inuu yahay ma xoog badno waxaa uun isku hayaa waa zuhri baa hadalka iskale iyo waxaa iskale eh, abu hurayra labadaasay ifaadku isku hayaan ayb labadaasa aad loogu murmaa wajacala alinsaata dhegaysiga wuxuu ka yeelay xadiidka dambe marka intaanan ka tegey wuxuu leey muxuu sameeyey naasikh weeye xadiidkii hore cibaada bnu saamid buu nasakhay qiraa'adoo dhan baa la joojiyey qur'aan oo dhan buu nabigu diiday kumana darin ilaa an yaqra'a bifaatixati kitaab meeshan kuma jirto wuxuu leeyahy sheekhu sida khamrada loogu soo tilaaba tukeeyey naskhigeeda ama soonka loo babedelay ama salaada muxuu aha qibladeeda loo babedelay ayaa kana loo bedelay marka hore waxaa layi ilaa idan markay la yar qabsadanya faatixana joojiya nabarku murtu hal mar haddu kugu dhaco waa yar adag yahay markay qur-aanka oo dhan ka saahideen markay imaamka daba taageen quraan o ay joojiyeen waxaan faatixa ka ahayn iyo haddana tilaabo labaad nabigu u qaado wuxuu idhi wax soconaya ma jiro faintaha الnaasu can اlqira'ati jumlatan fi salaati اljahriya saasuu sheekhu asagu u arkaa xanafiye badan baa sidaa taqriiriyey maalikiye badan baa taqriiriya xanaabila taqriirisa wax asoo ku ijtihaaday ma aha keligii laakiin waxaan rabaa naskhigu ma aha naskhi mansuusa naskhigu naskhi mansuusa ma aha min aلصaxaabati walaa min rasuuli الlah intaan baan u jeedaa wajacala nabigu wuxuu ka yeela alinsaata dhegaysiga la dhegaysto liqira'ati اlimaami imaamka qur-aankiisa la dhegaystiya qira'adiisa min tamaami اlitimaami bihi min tamaam اlitimaam ku dayashada lagu dayanaya dhammaystirkeedii bihi bilimaam buu ka dhigay imaamka in lagu daydo waxaa dhammaystirkiisa ka mid ah in la dhegaysto qur'aankiisa ilaan qur'aankan hoos buu iskaga akhrisan lahaa wuxuu kor oogu dhigahayo waxaa wey asaguna inuu ilaahay ugu dhowaado aadna aad dhegaysato oo ajirku ka helhayo bilqiraa'a adugu aad bilinsaati walistimaac ku hesho saasaa la doonaya aadna iga dambayso hadaad aduguna dilaandilaysa anna aan dilaandiliyo imaami imaam isuma nihin or duurka adagal maxaa iskaga keen xidhan war qur-aan baan kuu akrinaya iga dhegaysaan ku leeh haddaad tira anna waan akrinaya or duurkaad ahaatay maxaa iskaga keen xidhan yani saasaa macnuhu macnahaasaa meesha ku jira faqaala subanu wuxuu idhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo qotonsho mixraabka loo fadhiisiye ama maamuumiinta loogu hormarshay liyutama bihi in lagu daydo afcaal iyo aqwaalba lagaga dayda wixii suuragale sharcigu uusan kala qaadin faidaa kabara salaadda hadduu xidho allah akbarida fakabiru idinkuna allah akbar ka dabadha waidaa qaraa hadduu qur-aanka kor u qaadana faansituu dhegaysta oo dhuuxa wuxuu akrinayo kamaa jacala xadiidka marka waidaa qara faansituu min xadiii wuxuu ku yimaadaa abi hurayra waa ku yimaadaa min xadiii abi muusa alashcarina waa ku yimaadaa xadiidka abi muusa alashcari asagu waa saxiix muran badan kuma jiro wadaaddaa yidhi waxaa la tafaruday muxuu ahaaye wadaad baa la tafaruday keligii meel la maray laakiin xufaad baa mutaabicay carakaba ah hawl salan ma ah hawl salan maah rag badan baa mutaabicay marka kaa hore abu hurayra ayaa le ibnu cajlaan baa la tafaruday ime sulayman taymi baa la tafaruday ma cafwan abu khaalid alamar abu khaalid alaxmar sulayman xayaan abu khaalid alamar sm ibn xayaan magaciisa loo yaqaana can ibn cajlaan can zayd bn aslam ila akhirihi yunus bn jubay ninkii lo odhan jiray canabis eh, can abi hurayr halkaasuu tagaa oo eh, dariiqaasu ku yimaadaa marka wadaaddaa waxay dhaheen waxaa la tafaruday abu khaalid alamar sulaim bn xayaan abu daud baa ragga ka mida sidaa yidhi sidaasna abu khaalid alamar baaba xaafid iqa ah wey jabal ah min rijaal اljamaaca waxaa ka roon in la yidhahdo ibnu cajlaan baa oo nin maxamed ibn cajlaan oon saduuqa ayaa la tafurud oo lagu cileeyo waa siduu nasaa-i uu yeelay tafurudkaasna sa sax ma aha labadooda waa la mutaabiciyey ninka la yihahdo ibn xayaanna waxaa mutaabiciyey jamaaca ibnu cajlaanna waxaa mutaabiciyey laba raawi baa mutaabiciyey oo raacay ama xadiidka abi muusa alashcari asagu waa xadiid asagu saxiixa wey labada xadiidba axmed baa saxiix yeela wakadalika labaduba muslim baa midna wariyey midna saxiix yeelay xadiidka abi muusa alashcari asagaa wariyey fii saxiixihi xadiidka abi hurayra ardaygiisii baa weydiiyey muslim saxiixiisa ka qaatay oo yidhi ka warran kan gartay abi muuse kii abi hurayra ka warran waa saxiix buu idhi hadduu saxiix yahay maxaad kitaabka ugu dhigi weyday boon saxiix muslim ugu qori weyday wuxuu yidhi xadiid walbo agtayga saxiix ka ah meeshan kuma qorin buu axaadiis saxiixinta way ka badan tahay buu meesha kitaabkayg waxaan ku qoray axaadiis lagu ijmaacay inay saxiixa tahay marka xufaad badan baa marka xadiidka saxiix yeela muslim ka yahay axmed ka yahay marka cillo walbo lagu abu cawaana ka yahay cillo walbo lagu sheegen waa cillo aan tabar badnayn wayna sii kale xoog badan yihiin xadiidu abi muusa alashcari afar xaafid baa isku raacday waa idaa qara'a fa ansitu amaa iyo labada iyo labada muxuua saduuqiina oo min rijaali muslim ah lix weeye nimankan kale ee xadiidka abi hurayra asagu waxaa weeye tadciifkiisu wejib buu leeyahay laakiin tasxiixaa nala xoog badan xataa haddii dacfi lagu joogo wuxuu u markhaati kacaya xadidka abi musa alashcari ayib si kastaba noqotee daahir qur'aan waa xoojinaya xadiidku marka waa sugan yahay waidaa qara'a faansitu kamaa jacala siduu nabiga oga yeelay alistimaaca dhegaysiga lahu lilimaami la dhegaystaayey muqniya mid kaa deeqayu ka dhigay can ilqiraa'ati qur'aan akhriskii wara'ahu wara'a alimaam in imaamka aad dhegaysato waxay kaaga fillaanaysaa kaa deeqaysaa qur'aan akhriskii aad ku saaraa faqaala wuxuu yidhi marka fii dalik sal اlla alيه waslm man kaana lahu imaamu ninkii imaam leh faqiraa'aة اlimaami imaamka qur'aankiisa ayaa lahu qiraa'a asna qur'aan akhsu ah nina waa akhrinhayaa nina waa ka dhegaysanhayaa adugu waad bilowda anna waan kaa xajiyey marka waxaa adna xajiyaa tahay nina waa wada midhihii buu tirinhaya marka waa isla wadnaa hawsha ayb waana ku daba socdaa laakiin haddaan iska garab bilowno laba qaari baan nahay haadaa xadiikan wuxuu khusay wa xadiiu jaabir xadiidkan dambe haadaa fi salaati اljahriyu sheekhu khusayaa buuri xadiidkan jaabir aلsawaab annahu mursal waa xadiid mursal inuu e, rag badan baa xadiidka wasliya rag badan baa wasliya oo ruwaad ah laakiin xufaadda badankood ajilada kibaarta xadiidkan waxay ka dhigaan min xadiii cabdulahi bni shadaad oo mursal can rasuulilaah in min xadiii jaabir marfuucan mawsuulan laga dhigo rag aan tabar badnayn baa la yimid xufaaduna waxay rajaxeen xadiidku inuu yahay mursal wa hada huwa sawaab sheekh albani iyo jamaaca min afuqahaa walmuxadisiin almutaahiriin ayagu waxay mareen inuu yahay marfuuc yani inuu yahay cafwan mawsuul baan ujeedaa marfuuc waa wada yahay inuu mawsuul yahay الsawaabu annahu mursal laakiin waxbana tari mayso mursalka noocan oo kale ah waa mursal xuja ah fii jamiic اlmadahib waa xujaة fii jamiici اlmadaahibi maalikiye iyo xanafiye xujuba ku yahayba ama kibaaru taabiciin ha irsaaliyeen ama sikaar ha irsaaliyeen ama awsaad taabiciin ma kala qaadaan marba hadduu mursal yahay sanadkuna sugan yahay waxaa wey ila mursali u sugan yahay agtada waa xujo اxtaja bihi maaliku kada nucmaanu muxuu ahaa wasaaxibuhu maa bihi wadaanu maaliku mxuu ahaa craaqi beytkiisii fii alfiyati fi cilm xadii ixtaja maaliku kada nucmaanu bihi wasaaxibuhu maa bihi wadaanu maali baa xujaysta mursalka iyo nucmaan md haabit abu xaniifa ah wa saaxibuhuma oo ardadoodii ah dadkii raacay ee ardadoodii maalikiye xanafiye ah bihi ay bilmursali wadaanu wayna ka diindhigtaa xuduudda salaadaha dahaaraadka meel walbay xujaystaan kuwa waa naga hadheen xanaabili iyo shaaficiya kuu soo hadhay xadiidku hadduu xadiid mursala oo sanadkiisu sugan yahay kibaaru taabiciinna ay irsaaliyaan iyo awsaatooda shaahidna u yeesho min kitaabillahi oo min sunati rasuulilaahi wain lam yasi xadiidkaa dambe u maraati kacaaya mxuu ahay min xayu sanadkiisan xoog badnaaninbe waa xuja almursalu ida kaana min maraasil alkibaar aw اlawsaat واctadada bishaahidin xatى min qowli الصaxaabi min xadiiثi musnadin fiihi ضacf min ظaahiri kitaab waa xuja agtooda idan waa xujaة calى اljamiic xadiidka calى jamiic madab xuja ku yahay waxaa ka sii daran dhan kaloo asaga cabdullahi bnu shadaad baa ku dhaqmi jiray wاlmursalu idaa camila bihi mursilhu waa xuja hadduu imaam yahay yaqaana fadhiga oo asaga lagu kalsoon yahay iqadiisa cadaaladiisa min kibaari taabiciin bal nabigu intuu noolaa dhashayba nabigu isagoo weyn oo nabiga arag buu geeriyooday subanuhu sal slam idan markaasi min kibaari taabiciin saxaabi inuu sigay asaguna waa ku dhaqmay shawaahid min kitaab illaahi wa idaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansitu culimmaduna waxay ku ijmaaceen siduu axmed soo guriyey kayrkiiba in ayadda ay ku soo dugtay jumcada khudbadeeda in la dhegaysto iyo salaada jahriyada in imaamka laga dhegaysto laga daba akhriyin shaahidkii kitaabka waa kaas kii sunnada xadiid abi hurayra waa idaa qara'a faansitu xadiid abi musa alashcari waa idaa qara'a faansitu marka waa mursal cajab qaba weeye marka laf dhuun gashay buu sidaa ku noqonaya haddiiba la yidhahda marka asagoo mawsuulu saxiixi o xadiidu jaabirana waa sidii niman badan ay mareenna dhib ma laha waxaa kuu soo hadhay in laga jawaabo in laga jawaabo xadiidkii cubaadi iyo axaadiidta kale la ah laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab ra'yiga maalikiyada shalaynu soo sheegnay xanaabilana waynu tilmaannay markaan war ka khulaasayno weeye salaaddu hadday salaad siriya tahay duhur iyo casar wixii la halmaala tahay salaadaha maalinka dhaca een qur-aanka lala ay tahay imaamkii maamuumku nin walba waxaa weeye qur-aankiisu akhrisanaya faatixadiisa leanno qira'aan ad dhegaysata meesha ma jiraan iska taagnaan qiraa'adu waa laabudda salaadda inay gasho haddii laakiin imaamki uu qur-aanka akhrinhayo in laga dhagaysto weeye in laiska garab wado ma quruxsano ayb xadiidkaasna iyo axaadiistan kale waidaa qara'a fa ansitu iyo aayadda qur-aanka ah xoogow tacaarud baa ka dhaxeeya waraqaadkii ninkii xooguu soo jacbursaday usuulka wuxuun oga bilaaban yahay wuxuun u qodan yahayna wuu fahmahayaa xadiidka iyo axaadiista kaliya aayadda tacaarud baa ka dhaxeeya wejhi ah xadiidka hore waa caamun min wajhin wa khaasu min wajhin laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab waa caam dhan marka laga eego waana khaas marka dhan laga fiirsho caam wuxuu ku yahay salaadihii o dhan muuse kala qaadeen laa salaata nabi allow ma tii siriyada ahayd u bixin wuu camimay haadaa cumuum dhankaa waa cumuum caamun fi الsalawaat khaasun fi اlqiraa'a man lam yaqra' bifaatixati اlkitaab wixii la akhrin lahaa wuu cayimo waa faatixo keligeed marka waa caamun fi الsalawaati khaasun fi qira'ati اlfaatixa mata mise ma aha axaadiistan kale ayadu waa khaasun min wajhin wa caamun min wajhin caam waxay ka tahay caamatun weeye fi اlqiraa'a wa idaa qara'a اlimaamu sawaaء qara'a alfaatixata aw suuraة اlbaqara ma kala qaadin wa idaa qara'a imaamku hadduu akhriya ama faatixo iyo kayrkeed bu camimaya marka waa caamun fi اlmaqru'i bihi aw fi اlqiraa'a aw fi اlqur'aan waa ay fahanteen baan u malay wuxuu khaas ku yahay fi الsalaa wuxuu ka hadlayaa salaaddii jahriyada ahayd marka way isu sulan yihiin caamka caam ku aadi khaaskana khaas ku aadi sidhe marka waa yahay xadiid laba lugood leh mid laba lugood haddii labada tarar la isqabsiye maxaan samaynaynaa labada xadiid marka waa ishayaan haddii daliil khaasun min wajhin wa caamun min wajhin uu ka hor yimaadoo goongeeyo xadiid kaleo daliil kale oo sidaasoo kale ah maxaa la samayn usuuliyiin waxay dhaheen waa kala kala rajiix ilaan jamc ma suura galhaye waa la jamcin oo see loo jamcin caamka kan ka kale khaaskiisaa lagu qaydi bay kan khaaskiisana ka kale caamkiisaa la suri niman saasay yidhahda waxaa le taas waa iska waa waxaa weeyaan waa taxakum yaa kuu sheegay waa iska samayn ma soconayso daliil baa la la oo niman waxay dheheen waa lkale raajixi tarjiixa laakiin noqon maya tarjiix min daakhili daliileyn laabudda an yakuuna min alkharij hada huwa sawaab daliil kaloo banaanka jira inuu kala qabto wey raggu hadday foodis gashaan so in la kala qabto maaha kala kala qabto waa in la keenay dhe kale saasaana fiican cinda ahlilcilmi badankood markaa la fiiriyo tarjiixooda iyo baxdigooda aniga laakiin waxaa ila roon in la labada xadiis ma tacaarudi karaan lianna axaadiistan kalea ka xoog badan xagga dilaalada xadiidka hore laa salaata liman lam yaqra bifaatixati waa caam makhsuusa biاlitifaaq caamun makhsuus axaadiidan dambe wa idaa qara'a faansitu iyo aayaddana waa caamun maxfuudun biاlitifaaq hadday xadiid daliil caama makhsuus ah iyo caam maxfuuda istacaarudaanna wajaba taqdiimu اlmaxfuudi cala اraajix cala اlmakhsuus sida makhsuuskii laga hormaraya sida raajixa sidaasay me laba markaada u door leh inaad tirada xadiidka cubaadii wixii la halmaana waa caamun uriida bilkhusuus oo xadiidka waxaa loogu talagalay imaamka iyo ninka munfaridka keligii tukanaya salaadoodii faataxlaan asixi maysaad leedahay axaadiistan kale iyo aayaddan waxay ka hadlahayaan hee ma'muumkii daba taagnaa imaam qur-aanka kor u qaadahaya wax tacaarudaa ma jira kaas waa caamun uriida bilkhusuus xadiidkana waa xadiid qadiyad khaasa ka hadlay oo ka hadlay salaad jahriye ah saa in la dhaha wanaagsan haddaad diiddaan oo ilaah tarjix la yidhaahdo awjuu tarjix iga dhagayso in axaadiian xadiiu abi hurayra oo abi muusa alashcari maca alaaya ay ka xoog badan yihiin xadiidkii cubaado iyo xadiidka kale lamidka ah iga dhagayso wejka koobaad saxaabiya taabiciin waxay ku ijmaceen khilaaf dambe oo ay cali madiini iyo bukhaariya kiciyaan macna ma laha iyo wadaadda shaaficiya ah kaa ictibaar ma laha axmed xambal iyo khayrkii waxay soo guuriyeen saxaabiya taabiciin ay ku ijmaaceen wakada ibnu rajab buu harxa aad buu u sharxaa ibnu taymiina khilaaf maba ogey buu leeyahay saabiqa qadiyaddaa ku saabsan waa runtii waxay ku ijmaaceen ninka masbuuqa ah shaaficiga way nala qabtaa ogow hadda ninka masbuuqa wax diidana maba jiro ilaa bacdu daahiriya wa bacd mutaakhiriin oo bukhaari iyo sheekhiisii iyo wadaad la odhan jiray muxuu ahaa abubakar adabci oo shaaficiye ah iyo rag la halmaalaba mooyeen ninka masbuuqee salaadda lala dhaafay ee rukuucda soo gaadhay wuu rukuuciguuna xisaabsan ragcadda ayadaa waa u jirtaa rukuuciguna xisaabsanaya idan faatixa waa dhacday laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab ninka masbuuqa ah ee salaaddii lala dhaafay kadibna gadaal ka soo gaadhay rukuucdii yimid kuna gaadhay imaamkii rukuucdii wuu xisaabsan ragcaddana way u jirtaa faatixana ma soo akhrin qiyaamna ma soo marin idan salaat اlmasbuuqi waa makhsuuصu min cumuumi xadiiثi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qodob ma tahay mise maaha waa ay fahanteen baan u malay waxaa kaloo laga soo khasisay asalaatu biimaamayn imaam baa ina tujinhaya dhexda asagoo marahaya oo faatixadii dhammeeyey yaa cudurdaar ku yimid uu ka baxay nin kaleu yaa bedelay nin kale wuxuu ka bilaabahaya meeshuu salaadda marinhayay ninkaa faatixada dhaaftay nin hadda soo xidha hadduu yahay ninkaa ku bedelay nin hadda soo xidha hadduu yahay faatixada dhaaftay imaamka soo akhriyey ma soo iyo qur-aanka ku noqon maayo bartibu ka bilaabi yabni calaa maa sabaqa min qiraa'ati اlimaam waana sida abubakar iyo nebi maxamed ay sameeyeen soo sidaa ma aha ayib abubakar baa ummadda imaamuha qur-aan soo akhriyey nebi maxamed oo soo nafisay baa yimid oo ka soo xooguu nasri helay wuu soo garab istaagay abubakr wuu ka baxay salaadii nebi maxamed baa galay halkii abubakr waday buu ka bilaabay min xayu intaha abubakr naska xadiidka halkaasuu ka waday asalaatu biimaamayn ninka dambe bedele khaliifka ah. wuxuu ka bilaabay qiraa'ada min xayu intaha alimaamu اlwal faatixana tagtay ninkaasna waa makhsuusun xaaladiisu asalaatu biimaamayn wاlistikhlaaf waa makhsuusu min cumuumi xadiidi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab xaalad saddexaad oo laga soo reebay xaalat اlcajz haddaad soo maraysay ninkii inuu tukado doonay faatixana noqon nebigu muxuu ka yidhi subxana allah soo tawxiidso hore u soco may fahanteen ninkii faatixada aan aqoonin maxaa la faatix iska daayo subxaan allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila اllah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah xaalat اlcudri wاlcajzina waa makhsuuصaة he min cumuumi laa salaata liman lam yaqra bifaatixat اlkitaab saddexdaa takhsiisba hadduu galay biladila takhsiis kale oo daliil kaleo xadiidku wata ku darsaalay oo afraad maxay tahay laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaabi fasaacidan wax qabo ma jiraanoo muslimiinta ka mid ah ma'muum salaad jahriyaa daba taagan imaam daba taagan salaad jahriya ah ayaa laga rabaa faatix iyo suurad kale wax qaba ma jiraan waxaa laga murmo waa faataxa keligee salaad jahriya waxaa annaga shaaficida ku xoogayno waxaa weeye war faataxada noo daayo axad qaba ma jiraan faataxa waa in acdayna la raaciyo khalfa alcishaai wa salaati alfajri muxuu ahaa wa salaati aljumca ilaa aakhirihi ma jiraan fasaacidan meel geeya waxay dhahen fasaacidan waxay ka hadlaysaa waa salaadaha siriyada ee faataxa la akhriya iyo qur-aanka la akhriyo taasaa wadaaddo waajibiyaan fasaacidanta salaadaha siriyada ama munfaridka ama imaamka fasaacidna dad waajibiyaan faatixii wixii ka badan laakiin salaad jahriye ah wax lagu diraa waajib ah wax qaba ma jiraan idan taa waxay tustay fasaaciddan waxay ku tustay laa salaata inay ka hadlayso ninkii laga rabay markuu asagu tukanayo faatixa wax ku daro ima istixbaaban calى ra'yi اljumhuur wa ima wujuuban calى ra'yi bacd daahiriya wagayrihim way fahanteen baan u malay afartaa qodob haddii la keenay maxaa meesha yaalla xadiidkaasi waa caamun makhsuuصu calى الraajixi wa biاlijmaaci fi masalaة اmasbuuq intaa waa fahanteen xadiidkan dambe sooma wa idaa qar'a faansitu وإdaa qرأ القرآن فاsتمcوu لh وأنsitu lama khasisin laa bdliili min kitaabin aw sunna walaa biijmaacin labada haddii la waayo wararka kale waxba ka soo qaadi mayno ya haye faataxada akhri wamaa tayasara macaka min alquraan difasaacid dambe ilaa midtaan hoos gelinayaa sheekhana saxaabiga xadiidka cubaada ibnu saamid fasaacidan ha ku timaado kii abu hurayre iyo hayrkii oo ahaa faqra ma tayasara faatax akhri iyo wixii qur-aan hayso fasaacadinta lamid tahay axaadiis tilmaamaysa oo dhan faatax in wax la raaciyo waxay khusaysaa munfarid ama ama imaam idan xadiidkii wuxuu noqday bilaa mucaarid haddaan dhano tacaarud baa jirana yajibu taqdiimu alcaami اlmaxfuud cala alcaami اlmakhsuus wadaadda waxay nimanyahu baasha waad meel xun baad dhigteen laakiin waxaan yeelaynaa imaamku intuu aaminsan neefneefsanayaan faataxda boobaynayna daaya waada fahanteen baan u malay markuu imaamku xidha salaadda niman waxaa jira adkaar badan akhriyo oo salaadda ilaahay baryo oo istaax yar dheeraysta waxay dheen tan istaaxaad ugu boobsiiso faatixada boob iyaaka nacbudu wa iyaaka nastacin markaa gaadho faatixada kugu bilaabato jooji sug faatixdii buu akhristay suurad buu raaciyey markuu rukuucahayo inta kale ka boobsii aduu istaagka ka yar hadbay dhehed ilbiriqsi istaagka kaga hadh si ruux yar carab culus iska dhig marka oo deedna ka daba tag asagoo rukuucdii ka soo bixin ku gaadh saas hawsha ha lagu wado faatixana ha nabad gasho alqiraa'a maca alimaamna ha la waayo kaartadaasi ma xumo kaartadaa kaarta xun ma ah wayna ila qorxsan tahay aan ka socdo marka intaas intaasoo dhan marka laysku daro wadaadow miyaysan noqon intaaba hadday noqon cuudaan afartaa shay aan sheegay saddex ba ka soo qaad mise shan baa ma sheegay afartaa aan sheegay muxuu ahaayey waxaan kaloon ka iloobay culummadu waxay ku ijmaaceen ma'muumku dhegaysigu dhegaysanaya qiraa'ada imaamka inay tahay fii macnaa itibaaci اlimaam imaamka qiraa'adiisa in la dhegaysto inay soo gulagadayso imaamka raaciddiisa ay tahay waana muttafaq calayhi fi fi اlkhudba wa fi الsalaa maxanunisaac un baa lasku hayaa oo faatixada lasku haya keligii afartaa qodob ama shanta iyo tii raacday miyaysan ku fillayn in laga soo qaado ma'muumka imaamka daba taagan fi salaati اljahriya inuu cudurdaar u yeelanayo inuu faatixada ka tago masbuuqa cudurdaar yeeshay caajiz baa yeeshay asalaatu biimaamayn baa yeeshay intaasoo dhan idan asalaatu khalfa اlimaami fi salaati اljahriya waa cudurdaar aad oga tegayso faataxda oga tagayso marka way ku filantah waa cudurdaar sharci ah kii xisiga ah baa kii sharcigaa ka daran haddaad tiraa tacaarud shaki ma laha in axaadiista kale ay xoog badan min xayu tarjiix leanna waa caam maxfuuda iyo caam makhsuusa asagaana hor la hormarinaya haddaad tiraa waa caamun uriida bilkhusna waa khayr kaartadii dambeen kuu raacshayna xoogow reer dhaqaadaa ku jira oo muranka kusoo gaabanaya mana xumo hana la yeela insha allahu tacaala wujuubu اlqira'ati fi siriya salaada siriyada in qur-aanka in la akhriyo faatixa la akhriya ay waajib tahay wa ama fi siriyati salaada la siraysanaya qur-aanka aan kor loo dhigaynin faqad aqarahum nabigu wuxuu ku sugay saxaabada cala alqiraa'ati fiiha in qur-aan lagu dhex akhriyo salaada faqaala jaabirun wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay naqra'u kuwii akhriya qur-aanka fi الظuhri wاlcasri salaada casar iyo salaad duhur dhexdeeda khalfa alimaam imaamka gadaashiisa fi rakcatayn اluulayeyn labada ragcadood u horaysa bifaatixati اlkitaabi faatixadii waxaanu akhriyi jiray wasuura wa suuratin baanu akhriyi jiray wa fi lukhrayayn labada dambana bifaatixati اlkitaabi basaan akhriyi jiray xadiidkan waa lasku khilaafaa alimaam almizi wuxuu rajaxaa annahu mawquufu wa min qowli jaabir oo lafdiga kuna ma ahee kaana jaabirun baa sixu taagan yahay mizi abulxajaaj almizi alimaam almizi yuusuf waad garanaysaa taadiibilkamalku sidaa ku sheegay waxaana sii yar taageerahaya in xadiidka qaabkan loo dhigo khalfa alimaamna lagu daro waxaa la tafaruday saciid ibnu caamir oo nin iqa ah saciid ibnu caamir oo nin iqa ah ayaa la tafaruda ayib xadiidkiisa bacd اlwahmi wاlhalad baa ku jira xufaadna way khilaafeen iqaadoo kibaar ah waxayna ka dhigeen kow horta ma aysan sheegin khalfa alimaam in badan ayaga ka midana waxay ka dhigeen inuu yahay min kalaami jaabir min kalaami jaabir oo uusan xadiis nabi maxamed ba ahayn idan marka saa darteed mis wuxuu rajaxay waqfiga wadaadada badanna waxay rajaxeen inuu yahay xadiis marfuuca ah. muxuu ku noqon hayaa kunaa naqraw ila saxaabiga wax saale waxaan akhriyi jireen nabi maxamed bay ku daba akhriyi jireen salaadihii siriga haddii uu marfuuc noqdo iyo hadduu mawquuf noqdoba inagu dhib naguma hayo ee wuxuu dhib ku hayaa xanafiyo xanafiyo oo qaba salaad siriya iyo jahriya midnaba qira'a waajibi mayso yuu ku noqonayaa xujo ayib ee annagana dhibi mahay laa maalikiyo walaa xanaabilo walaa sharci ma dhiba ilaan sirida waa ogolayna waxaan ka dagaalamaynay ay maalikiya ka dagaalamayaen xanaabilo waxay ahayd jahriyadii sidaas wey wainamaa ankara tashwiisha wainamaa anka nabigu wuxuu qoonsadoo diiday atashwiisha shucaca kufurida calayhi dushiisa laga fura bihaa biljahriya aw biha bilqiraa'a qiraa'ada nabiga in laga tashwiishiyo oo laga mashquuliyo oo qur'aanka fariisa laga baxsho maa li unaasacu qur'an waa inaga soo maray nabigu diiday ee eh, ma diidin salaad siriye ah, oo qur hoos loo akhrinay nin walba imaami ma'muunba in la wada akhriyo wainama ankara tashwiisha calayhi biha ay bilqiraa'a wadalika inkaarkana wuxuu yimid xiina wakhtigii salla duhra nabigu uu tujiyey duhurkii biasxaabi asxaabtiis uu tujiyey faqaala wuxuu yidhi ayukum kiinebaa qara akhriya sabixisma rabbika lacla suuradda ninkeeba akhriya faqaala rajul wuxuuna ana nabi allow ana akhriya walam urid biha oo lamana jeedin ila alkhayra khayrdoon ba iga ahay wax bataan lahaa wax bii nabi allow ma lahayn buuri faqaala nabigu wuxuu yidhi qad caraftu waan gartay ana rajula nin khaalajaniiha inuu iga jiitay suuradda sabixismo inuu ruux iga jiitay anna waan akhrinhaye ama inuu qur-aankii aan waday nin kale iga jiito waan fahmay khaalajaniiha waa jiidasho waan kala jiidanay waa gedmisho nin baa iga gedmiyo nabigu waad iga gedmiseen waa ay qaran dhowdeen way qaran dhow ayib wa fii xadiiثin aakhara xadiid kale waxaa ku yimid kaanuu waxay saxaabadu yaqra'uuna kuwii akhriya khalfa الnabiy salى اllahu عalayh wali wasalam fayajharuuna bihi qur-aankay la jahri jireen faqaala wuxuu yidhi khaladtum calaya alqur'aana qur baad iga gedmiseen waad iga qasteenoo waa iga labteen xadiidkan dambe ee wa fii xadiiin aakhara khaladtum calaya lafdiga ah waxaa la tafuraday yidhahdaan bacd alxufaad yuunus ibn abi isxaaq asabici can abi abi isxaaq can abi اlaxwas can ibni mascuud marka riwaayada yuunus ibn abi isxaaq abihina can abi laxwas wadaaddaa far ku godo xoogo bacdu iraab baa ku jiray dhahaan si kastaba noqoto xadiidku inuu sugan yahay baad moodaa ka horaaba u baraati kacaya lafdiga hore riwaayada hore wa qaala wuxuu kao nabigu sal slm ina almusalli midka tukanayaa yunaaji wuxuu la faqahaya ama la koodaya rabbahu rabbigii buu la faqahaya oo baryahaya falyandur ha eego ha fiiriyo bima yunaajihi bixuu rabbi kula koodahayo qur'aan uu tadaburay oo macnihiisa u dhuuxay oo uu ka fiirsaday oo u tartiibiyey ha noqdo haddii qur-aanka qabsado ama lagaa gedmiyo waad boobsiin waxaad sheegtay ba macnahana dhuuxi mayso qur waa in lamcaniisa la tadaburo oo la milcisado oo si fiican loo dhugtaa la rabaa falyandur ha eego ha tadaburo bimaa yunaajiihi wuxuu ilaahay kula koodahaya bihi rabbi subxaana wa tacaala walaa yajhar bacdukum barhkii yuusan kor u qaadin calaa bacdin barh kale bilqur'aan qur'aanka yuu kor ogu qaadin marka la tukanaya wey ayb ila ruuxa tukanaya salaaddii buu fiirsanhaya qur-aankii macnihiisi buu dhuuxaya aayadii buu saxaya hadaad la kor qunto waxba socon maayo hadal hadal kama dheeraa la yidhahdaa idan nahyigaasi waa calى sabiili الtaxriim cinda jamaca min اlfuqahaa ayb wa kaana yaquul wuxuu kaloo odhan jiray subanu sal lay slam man qara'a xarfan ruuxii xaraf akhriya min kitaab illaahi ka mida falahu ninka waxaa u ahaaday xasanatun xasanuu leeyahay hal ajir bihi bilxarf wاlxasanatu xasanaduna bicashri amhaal toban laabkeed wey hal ajir haddii lagu qoro toban buu rabbi kaaga dhigahaya laa aquulu nabigu malhi buu i aliflaamiim xarf saddexdaa oo wada socda hal xarafa dhihi maayo alifka iyo laamka iyo miimka hal xarafa odhan maaye walaakin waxaan aquul waxaan leehay waa alifun xarfun wa laamun laamka ku xiga alifkana xarfun xaraf gooni u taagan wey wa miimun miimkuna xarfun wey saddexdooda marka maxaa lagaa siin hayaa aliflaamiim waxaa lagaa siin soddon ajir haddee waa saddex xasano kiiba waa xasano alifku waa xasano laamku waa xasano miimku waa xasano xasano walbana waa toban laabkeed idan soddon baa kuu qormaaye atamiinu wajahru limaami bihi xogow halka ku joognaada bilahi towfiiq